بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa saxaabigii mucaadi bnu jabal mucaadi bnu jabal waa saxaabi ka mida ah asxaabta nebiga kuwa ugu mashhuursan sidaa darteed qisadiisa ayaanu wax ka tilmaami doonaa aclamu ummatii aclamu ummatii ummaddayda ninka ugu aqoosho iyo cilmi iyo ogaal badan bilxalaali waalxaraami mucaad ibnu jabal ummaddayda ninka igu xalaal iyo xaraan og oo si fiican u bartay xalaasha iyo xaraamta waa mucaad ibnu jabal moxamed baa yidhi oo rasuulullah ah sala allahu calayhi wasalam xilligii uu yidhi iyo goortii uu yidhi io munaasabadda ay ku timidna way noo imaan doontaa lamaa ashraqat markay ka soo bidhaantay jasiiratu alcarabi carab jasiiraddeedii binuuri alhudaa hanuunka nuurkiisa iyo walxaqi xaqa labadaba kaana algulaamu wiilkii wuxuu ahaa alyarabiyu ee reer yarib loo nisbeeyey reer madiine ahaa waa mucaad ibnu jabale fatan dhallinyaro ayuu ahaa yaafican bislaaday canug yaaficahoo hadda dhallinyaronimo ka bax ku jira oo hadda gal ah macnaha oo hadda yaaficahoo dhallinyaronimadiisu ay bislaatay cusub tahay ayuu markaa ahaa markay jasiiradii carabta ka soo ifbaxday amay ka soo daahirtay ama ay ka soo muuqatay nuurkii hanuunka walxaq waa waxyigii iyo qur'aankii nebiga lagu soo dejinayay sala allahu calayhi wasalam kaana algulaamu wiilkii alyafrabi reer yafrib loo nisbeeyey waa reer madiine waa mucaad ibnu jabal fatan yaafica wiil yaafic ahoo dhallinyaroo cusub buu ahaa wa kaana yamtaazu wuxuu ahaa mid kaga soocan min ataraabihi dadka asaga lafilka ahaa wiilashii da'diisa ahaa ee da'aaddiisa ahaa wuxuu kaga socnaa bixiddati dakaa'i caqli badnaan waayo wax asaga uu leeyahay ayaysan lahayn wuxuu kaga socnaa uu kaga miisnaa waa bixiddati dakaa'i waa caqli badnaan iyo wa quwati alcaaridati quwatulcaarid ayuu kaga badnaayo waa fahma badna ayadana waa macnooyin waxoogaa isku dhowdhow iyo wa rawcati albayaani albayaan waa aftahannimo in bayaankiisa iyo wax caddayntiisa ay rawcad tahay mid saraysa waa aftahannimo ayuu kaga socnaa iyo wa culuwi alhimmati hanweynaan inuu han weyn yahay nin himadiisa iyo ujeeddadiisu ay sarrayso meel dheer wax ka fakaraa ayuu markaa ahaa wa kaana ilaa daaliki wa kaana maca daalika intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa qasiiman wasiiman wiil qurux badan qasiiman inuu ahaa mid qasiim ah wasiiman oo dhalaalahaya oo qurux badan macnaha agxalalcayn indha kuulan buu ahaa jacda shacari timo adag leh baraaqa hanaayaa dhoolihiisuna iftiimayaan macnaha waxaa suuragal in loola jeeda wiil muusood badan oo aad u muusood u ahaa oo inta badan ilkiisa hanaayaya kore la arka inta badan baraaqa hanaaya xodiinkiisii dhoolooyinkiisu ay markaa iftiimayaan yamla'u wuxuu ka buuxinayaa cayna mujtaliihi kan eega indhihiisa midka saa u soo fiiriyana indhuhuu u buuxiyaa wiil mar allaala marka la fiiriyo qofka fiiriya indhihiisuu ka buuxsanaya buu ahaa wayamliku wuxuu hananahayay calayhi korkiisa fu'aadahu laabtiisa qofkii saa u fiiriya laabtiisuu markaa hananayo isla markii qof la jeclaaduu ahaa aslama wuu islaamay alfataa wiilkii dhallinyaraha ahaa mucaad ibnu jabal calaa yaday daaci daacigii gacmihiisuu ku islaamay daacigii almakiyi reer maka ahaa ee maka ka yimid waa muscab ibnu cumayr wa fii laylati alcaqabati habeenkii caqabana imtadad waxay u taagantay yaddahu gacantiisa alfidyatu ee yarayd gacantiisii fadyada ahayd ee dhallinyarada ahayd macnaha waa gacantiisii yarayd ayaa waxay u taagantay xagga nebiga fasaafaxat waxay gacan qaaday salaantay yadna nebiy nebiga gacantiisa nebigii alkariimi sharafta lahaa wabaayac way la baayactantay wabaayacathu way la baayactantoo nebiga habeenkii caqaba ee wiilashii reer madiine uu meesha islaamka ugu bandhigay uuna kula ballamay ayuu ku jiray gacantiisii yarid baa fidsantayoo waxay u taagantay dhanka nebiga way saafaxayso way gacan qaaday fa saafaxat yadda nebiyi alkariim nebigii sharafta lahaa gacantiisa wabaayacathu wayna la mubaayacootay faqad kaana wuxuu ahaa mucaad maca arahti jameecadii micigooda al-inay wasabciina laba-iyo toddobaatanka ahaa alladiina kuwaasoo qasaduu soo aaday oo u soo qasday makata maka laba-iyo toddobaatankii nin ee reer madiine ahaa ee u soo qasday makana waa ku jiray liyascadu say ugu liibaanaan biliqaa'i rasuulillaahi la kulanka rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo wayashrufu ay ku sharafoobeen waxay kaloo u soo bixinay meesha u yimaadeen waxay ahayd inay sharaf ku helaan oo ay ku sharafoobaan magacna ay ku yeeshaan bibaycatihi la baayacitaanka nebiga iyo waleekhodu inay qorto fii safri taariikhi taariikhda kutubaheeda waaweyn awraca safxatin warqadtan u awracsanee u qurux badan wa ashaahaa uguna qurux badan waa isku macne in markaa ay qorto taariikhda waraaqooyinkeeda sifriga macnaha waa kutubaha waaweyn ee taariikhda inay qorto awraca safxati safxad iyo baal ama warqad midda ugu awracsanee ugu fiican wa ashaaha uguna nadiifsanee ugu qurux badan wamaa in caada maba uusan soo noqonba alfataa wiilkii eer min makkata maka kama soo laaban ila almadiinati madiina uma soo noqonin xataa intii kawana uu aas-aasay xataa intii kawana uu ka sameeyey xataa intii kawana ay ka ahaadeen huwa asaga iyo wa nafarun sagiirun koox yar oo min oo min lidaaihi lidaatihi asaga fil ah niman asaga wiilal yar yaroo asaga markaa la fil ah jamaacatun jamaaco inay noqdeen oona u xil saaran likasri alawhaani asnaamta jejebitaankeeda iyo waintisaacihaa ka fujitaanka laga fujiyo ama laga siibe laga bixiyo min buyuuti lmushrikiina mushrikiinta guryahooda oo fii yariba yarib markaa ah magaalada madiina mushrikiinta ku sugan guryahooda in asnaamta laga bixiyo fi sir si qarsoodi ah aw fi lcalani ama si muuqata labadaba wixii sir loo isticmaali karana in sir looga qaado wixii muuqnaasho looga qaadi karana saas oo kale wa kaana min ahari xarakati haaulaa'i kuwa ayaga ah alfityaani ee dhallinyarada suqaari ee yaraa xarakadii iyo dhaqdhaqaaqii ay sameeyeen miraheeda iyo raadkeeda wuxuu ahaa an aslama inuu ku soo islaamay rajulu nin kabiirun oo weyn oo min rijaalaati yatriba yadrib raggeeda markaa ka mid ah huwa camar ibnu ljamuux waana camar ibnu jamuux asagoo qisadiisa dheerna waan soo marnay kitaabka awalkiisa marka wiilashaa xarakaadkii ay sameeyeen iyo dadaalkii dhaqdhaqaaqii ay diinta u galeen waxaa afar iyo raad ahaa oo midho ahoo ka soo dhashay haa'ulaa'i alfityaani asiqaar wiilashaa yar in yar bay ahaayeen ama yaryaraadheh an aslama inuu ku soo islaamay sababtooda rajulun nin kabiirun oo weyn magac leh oo min rijaalaati yatriba yadrib raggeeda ka mid ah huwa camr ibnu aljumuuc buu ahaa kaana camr ibnu ljamuuc wuxuu ahaa sayidan oday oo min saadaati bani salam reer bani salama odayaashooda ka mid ah reer bani salima ama reer bani salama odayaashoodii ayuu ka mid ahaa wa shariifan nin shariif ahoo madax ah buu ahaa oo min asharaafihim asharaaftii reer bani salama markaa ka mid ah wa kaana camar ibnu jumuc wuxuu aa ah, qad ittakhada mid samaystay linafsihi nafsadiisa sanaman sanam ayuu u samaystay oo min nafiisi alkhashabi alwaaxa iyo qoriga kan u qaalisan buu ka sameeyey alwaaxyadu way kala qaalisan yihiin midba midkuu ka aslisan yahay wuu ka lacag badan yahay marka ninkan camar ibnu jumuuc bacdamaa maalqabayn uu yahay sayidna uu yahay shariifna uu yahay waxa uu naftiisa u samaystay sanam oo min nafiisi alkhashabi qoriga midka u nafiisanee u fiicanee u qaalisan ah kamaa sidii kaana uu ahaa yasnacu sida ay sameeyaan alashraafu nimankaa sharaafta ah dadka madaxdee odayaashii kaaba qabiiladu siday mid kasta qorikad u qaalisan ay uga samaysan jireen sanamka ay caabudeen yuu uga samaystay ilmaha iyo xaasaska iyo waxaana ku iska raqiisa loo samayn jiray ayaga kaasay caabudi jireen laakiin nimankan odayaasha ah ee madaxda ah ee ugu sarsareeya ee xooloqabeenka ah ayagu waxay ka samaysanayeen qoriga midka ugu qaalisan wa kaana shaykhu bani salama reer bani salama odaygeedu wuxuu ahaa yucnaa mid ku xeel dheeraada bisanamihi sanamkiisa yucnaa mid ilaaliya oo dhaqaaleeya bisanamihi sanamkiisa haadaa ee kaas ah ashadda alcinaayati cinaayo iyo ilaalin iyo wanaajin tan u daran fayujalliluhu wuxuu marashayn jiray ee uu dusha ka saari jiray bilxariiri xariir buu u dabooli jiray xariir ayuu isticmaali jirayo mar allaala marka uu hagaajinayo waxa uu dusha ka saaraya xariir bay ahayd wuxuu kaloo samayn jiray wayudammiquhu wuxuu marin jiray kulla sabaaxin subax walba biiibin udug iyo catar wax aad u carfayo iib ah ayuu subax walba markaa u marin jiray wuxuu ku dhoobi jiray walaytadmiiqa waa aad buu ugu badin jiray wuxuu ku dhoobi jiray kulla sabaaxin maalin kasta biiibin wax udgaaya faqaama way u istaageen alfityaanu wiilashii assugaaru ee yaryaraa ilaa sanamihi sanamkiisii bay u kaceen taxta junxi اulaami mugdiga hoostiisa habeenkii ayay uga dumeen dulaamka iyo mugdiga hoostiisa ayay markaa uga duseenay uga kaceen ilaa sanamihi taxta junxi dalaami mugdiga hoostiisa ayay markaa uga kaceen waxamaluuhu way soo qaadeen sanadkii min makaanihi meeshii uu yiilay bay ka soo qaadeen wa kharajuu bihi waxay ula baxeen ilaa khalfi manzil guryihii gadaashoodoo bani salama reer bani salama ay deganaayeen wa alqowhu waxay ku tuureen fii xufratin god kaanad ay ahayd tujmacu mid lagu jamciyo fiiha gudaheeda allaqadaaru wasaqda meel qashin qub ah oo wasaqda reer bani salama ee xaafadday ku daadin jireen god ku yaalay iyo sanadkii ku tuureen falammaa goortii asbaxa uu waafariistay ashaykhu odaygii iftaqada wuxuu waayey sanamahu sanamkiisii iftaqada wuxuu raaraadiyey ee uu baarbaaray sanamahu sanamkiisii falam yajidhu mausan helin waayo subax walba waa salaamayaa habeenkii mar allaala markuu rabo inuu hoydano seexdana waa u tegi jiro sanamkiisu barakaysanayay subaxaana xalay la tuuray sanadkii uu soo kacay mar allaala markuu soo kacay buu raaraadiyey sanadkii waa waayey meeshuu ku ogaa wabaxata waa baarbaaray oo wuxuu ka raadiyey canhu sanadkii min kulli makaanin meel kasto xataa alfaahu ilaa uu helay mukiban asagoo afgembisan oo foorara calaa wajhihi sanadka wejigiisa u foorara fii xufratin gud haariqan ku dhex maasheedsanoo dhexda uga jira fi alaqdaari wasaq faqaala wuxuu yidhi weylakum halaagiiniiyow man caddaa yaa ku soo xadgudbay calىa ilaahinaa ilaaheenna fii haadihi laylata xalay war yaasaa yeela buu dhaha ilaahaygaygi yaa ku soo xadgudbay umna ka bacdi akhrajahu wuu ka soo saaray وغسله wuu dhaqay وطaharahu wuu nadiifiyey وطayabahu udug buu u mariyey wuu carfiyey وأcaadahu إilىa makaanihi booskiisii buu ku celiyey booskiisii ayuu ku celiyey وaqaala lahu wuxuu ku yidhi ay manaad manaad baa la odhan jira sanadkiise manaadoo wallaahi baan ku dhaartay low annii haddii anigu aclamu aan ogaan lahaa man midka sanaca bika saa ku yeelay adigoo saa kugu sameeyey haadaa arrintaa man qofka sanaca bika falay haadaa midkaan adi saa kugu sameeyey la laaqsiyannahu waan hoojin lahaa buu yidhi tallaabanka qaadi lahaa waan ciqaabi lahaa macnaha la laaqsiyannahu waan dullayn lahaa oo mid hoojiya ayaa noqon lahaa laakiin ma ogi buu yidhi falammaa goortii amsa uu galabaystay ashaykhu odaygii oo wanaama uu hurday tasallala alfidyatu dhallinyaradii way u soo sii siibteen haddana tasallalka waa dhuudhuumashada ama socodka tartiibka ah ee qofka u soo dusa ilaa sananihi sanadkiisii bay soo aadeen wafacaluu bihi waxay ku sameeyeen maa facaluuhu wixii ay ku sameeyeen oo kale fi leylati asaabiqati habeenkii hore habeenkii tegey waxay ku sameeyeen way soo qabteen qashinqubka god ku yaalay ku tuureen famaa zaala kama uusan zuulin odagii yabxahu canhu inuu raarraadinayo haddana xataa wajadahu ilaa uu ka helay sanadkii oo fii xufratin ukhraa god kale ku jira oo min tilka alxufari godadka meesha ku yaalaha godadka qashiqudyaalkee meesha ku yaal yaalyaala kii xalay oo lagu rida meehee mid kale ayuu haddana ka helay faakhraja wuu soo saaray wagasalahu waa dhaqay wa taharahu waa nadiifiyey wacaqarahu waa udgiyo waa catareeyey watawacada waa hanjabay waxau u hanjabay man wuxuu u hanjabay man cadwa calayhi dadka ku soo xadgudba ashadd alwaciid waciid iyo hanjabaad midda ugu daran macnaha waa hanjabo haddaan arko saasaan yeelaya qisadiisii waxaanu ku soo marnay asoo afka ka xumbaynaya weliba xanaaq qabayd qaaya darteed iyo xanaaq markaa u qabo man cadowaa calayhi midka kusoo soo xadgudbahaya ashadd alwaciid hanjabaatan u daran buu u jeediyey falamaa markii takarara daalika ay ku soo noqnoqotay arrintaa minhum xaggooda oo mar kastaba ay tuurayaan istakhrajahu wuxuu ka soo bixiyaa asagana min xayu alqowhu meeshay ku rideen wagasalahu wuu dhaqaa uma kabacdi wuu dhibtoodoo jaa'a waa yimid bisayfihi seeftiisii ayuu ula yimid Eh, facallaqahu wuxuu u suray garabka calayhi sayftii facallaqahu calayhi waa callaqajiyo wuxuu ka soo raariciyey dushiisa garabkuu u saaray qaala wuxuu ku yidhi wa qaala wuxuu ku yidhi markuu seeftii garabka u saaray yukhaatibuhu asagoo la hadlaaya sanadkiisii waa ilaahiisiiye ayuu la hadlayaa wallaahi buu yidhi innii anigu ma aclamu ma ogi man yafcalu bika midka saan ku yeelahaya haadaa midkan alladii tarahu aad arkayso muxuu arkayaa midkaan aad arkaysa buu yidhi ninka kugu samaynaayo ani ma ogi fa in kaana haddii fiika adi gudahaada khayrun khayr uu kugu sugan yahay yaa manaad manaadow ani waxba ha ii tarine fadfac can nafsika naftaadana iska difaac oogugu dhibtooday subax kasta qashqubkaan kaa soo saaraa subax kasta waa ku dhaqaa marka haddii wax cun ood khayr leedahay wax un un fain kaana fiika khayr wax un khayr hadduu kugu sugan yahay yaa manaad sanadkaygii ama ilaahaygii manaad ahaayo fadafac can nafsika naftaada un wax ka reeb buu yidhi isdifaaca wahaada asayfu macaka wahaadaa tanna assayfu waa seefo macaka micigaaga ah ani waan iska seexanayaa buu yidhi falammaa amsa markuu galabaystay oo habeenkii ashaykhu odaygii wanaama uu horday cadaa way soo xadgudbeen haddana oo way soo aadeen alfidyatu wiilashii dhallinyarada ahaa cala asanami bay soo aadeen wa akhaduu waxay ka qaadeen marka hore asayfa sayftii almucallaq laalaaday fii raqabatii qoortiisa sayftii garabka usneeda laga qaatay marka hore waa taagan yahay wa rabatuuhu waxay ku xidheen bicunuqi kalbin ey qoortiisa mayitin ee dhintay asaga iyo ey meyd ahay qoorta iskula xidheen waalquuhumaa waxay ku tuureen fii xufratin god oo min tilka alxufari godadkaa ka mid ah falammaa goortii asbaxa shaykhu odaygii u waabariistay u waabariistay jadda wuxuu ku dhibtooday ama uu ku dadaalay fii طalabi sanamihi sanamkiisii raadintiisa falammaa asbaxa markuu waabariistay ashaykhu odaygii odaygii markii uu waabariistay sanamkiisii uu u yimid uu waayey oo sanadkii uu waayey jadda wuxuu ku dadaalay uu aad ugu tabcay fii طalabi sanamihi sanamkiisa raadintiisii xataa wajadahu ilaa uu helay haddana mulqaa asagoo xooran oo yaaloo la tuuray bayna alaqdaari wasaqdii dhexdeeda maqaruunan ku xidhan oo layskula xidhay bikalbin ay mayitin ee dhintay munakkasan foorara calaa wajhi wejigiisa xataa waa sharaf daro marka qofka wejiga saa loo sii afgembiyo waa marka ay ugu sharaf daran tahay waa meeshii ahlu naarka uu tilmaamo fakubkibuu fiihaa hum walgaawuun ayagii dadka daalimiinta waa la afgembinayaa naarta buu dhaha ila subxaana wa tacaala wajunuudi ibliis ajmacuun qaaluu hum fiiha yakhtasimuun ayagoo doodaaya waxay leeyihiin tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin baadicad baanu ku jirnay macnaha afgembiga waa waxa ugu dhibaatada badan waay munakisan asagoo foorara oo ku dul fooraroo ku afgembisan munakasan asagoo ku afgembisan calaa wajihi cinda daalika markaa agteeda nadara ilayhi wuu fiiriyey tallaabo uma qaadin ilan waa ka dhib badan tahay markaan hadda eeyaaba ku xidhanba eeygu hadduu noolaan lahaa waxbay aale waa ey mayd ah oo dhintay marka jookadan markuu arkay cinda daalika nadara ilayhi daymaa ka deeqday saasuu u fiiriye keliya wa qaala markaasuu yidhi tallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wakalbun wasta bi'rin fii qaran fii qarnin ma aadan ahaan lahayn waltallaahi ilaahay baan ku dhaartay low kunta manaadow haddaad ahaan lahayd ilaahan ilaah haddaad ahaan lahayd maba tihide lam takun ma aadan ahaan lahayn anta adi io wakalbun kalbun ey wasta bi'rin ceel dhexdiisa fii qaran kuwa isku xihan qaran kuma ahaan lahayn adi iyo eymeyd ah haddaad ilaah ahaan lahayd meeshiisu uga soo tegey uma kabacdi aslama wuu islaamay waaba nastayba uma kabacdi aslama shaykhu bani salm reer bani salama odaygoodii wuu islaamay waxasuna islaamuhu islaamkiisiina wuu wanaagsanaaday islaamkiisii wuu fiicnaadayo si fiican buu u qaatay diinka uguna dhaqmay walamaa goortii qadima arasuul rasuulku uu soo galay rasuulkii alkariimu sharafta badnaa cala almadiinati magaalada madiine muhaajiran asagoo u soo hijrooday suu markaa u dega lazimahu waa uu laasimay nebiga alfataa shaabkii mucaad ibnu jabal ahaa mulaasamata adil hooska suu u laasimo lisaaxibihi saaxiibkii qofka iyo hooskiisa way islaasimeen haddaad ordana wuu kula soo ordayaa wax yar intuu kaa hara xataa ma jiro fadhiisuu kula fadhiyaa istaag waa kula istaagsan yahay qofka iyo hooskiisa say isu laasimeen yuu nebiga u laasimay faakhada wuxuu ka qaatay canhu rasuulka xaggiisa alqur'aana qur'aankii buu ka bartay macnaha watalaqaa wuxuu kala kulmay uu ka bartay uu ka qaatay calayhi nebiga dushiisa sharaa'ic alislaam islaamka sharaa'icdiisa iyo axkaamta iyo diinta xataa hadaa ilaa mucaad uu noqday min aqari ilaa uu noqday mucaad min aqra min aqra'i asaxaaba saxaabada kuwa ugu akrin badan likitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa wa aclamihim midka ugu cilmi kuwa ugu cilmiga badan ayuu ka mid noqday bisharcihi ama midka ugu garashada badan oo aclamihim midkooda ugu barashada iyo ogaanta badan bisharcihi sharciga diinka ama kitaabka oo axkaamtee xadaa waxaa ka sheekeeyey yaziid bin khuayb ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan soo galay masjida masaajidkii ximsa ximse masaajidkeedii ayaan soo galay faidaa ana waaba anigoo arkay bifatan wiil dhallinyaro ah jacd shacri timo adag leh qad ijtamaca ay ku soo aruureen xawlahu gaararkiisa annaasu dadka dadka dhinacyadiisa saa u dhooban fa idaa takallama hadduu hadlo ka'annamaa waxaad moodaa yakhruju inuu ka soo baxaayo min fiihi afkiisa nuurun walu'lu'un nuur iyo lul baad moodaa markuu hadlayo ila xikmad buu ku hadlaa qur'aan buu ku hadlayaa sharci islaam buu ku hadlayaa wiilkaa dadkaas saa u ag dhooban buu yidhi mar allaala markuu hadlaayo hadalkiisa aad fiidiso ka'annamaa yakhruju min fiihi waaba sidii afkiisa inuu ka soo baxayo nuurun walu'lu nuur iyo lul faqultu waxaan idhi man haadaa waa kuma qaaluu waxay ii dhaheen mucaad ibnu jabal waa mucaad ibnu jabal ninkaan ninkani mucaad ibnu jabal waaye warawaa abu muslim alkhawlaani abu muslim alkhawlaani asagana waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ataytu waxaan imid masjida dimashik masaajid dimashik ku yaala fa faidaa xalqatun waaba xalqad fiihaa masaajidka gudaheeda ka samaysan kuhuulun baa fadhiya rag madoobayaal ah oo min asxaabi muxammadin sala allahu calayh wasalam asxaabta nebiga ka mid ah xalaqadu waa meesha cilmiga lagu barto faidaa shaabun wiil dhallinyaraa fiihim dhexdooda ku dhex suganoo lcayni indha kuulan baraaqa hanaaya dhoolashiisu ay ifayaan kullamaa markastoo ikhtalafuu ay iskhilaafaan ay isku qabtaan fii shayin shay shay hadday isku qabtaan ama aayad ama xadiis ama axkaam ah rudduuhu waxay u celinayaan ila alfataa kii dhallinyaraha ahaa ninkii yaraa bay u celinayaan faqultu waxaan ku idhi lijaliisi jaliis lii ani ii sugnaaday wiil ila fadhiya ama qof jaliiskaygii ahaa waxaan idhi man haadaa kan yaa waayo midkani dadka mar allaala markay isqabtaan ay u imaanayaan oo kala bixiya una jawaabaya waa kee faqaala mucaad ibnu jabal buu ii yidhi waa mucaad ibnu jabal walaa ar wax lala yaaba ma aha cajiib ma aha fa mucaad waayo mucaad ninka lagu magacaabo rubbiya wuxuu ku soo barbaaroo lagu soo barbaariyey fii madrasati rasuul rasuulka madrasadiisa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh mundu laga soo bilaabo nucuumati aladfaar intay ciddiyihiisu ay jilcanaayeen waa intuu yaraa waa ilmaha yaryariiskaa ciddiyadooda afkaa lagu jaraa ma gaadhsiisana heer bir iyo sakiin iyo waxyaaba loo qaato marka intuu yaraa unbaa loola jeedaaye wuxuu ku soo barbaaray madarasadii nebiga wa wuxuu ka soo qalin jebiyey ee uu ka soo baxay calaa yadayhi nebiga labadiisa gacmood sala allahu calayh wasalam macnaha rasuulka ayaa soo barbaariyey ilaa uu ka qalin jebiyo fanahala wuxuu ka dhargay ama uu ka cabay alcilma cilmigana min yanaabiicihi ishiisuu ka cabay cishayanaabicda meesha biyuhu ay ka soo burqanayaan alghaziirati ee faraha badan biyaha badan meeshay ka yimaadaan isheeda ilan waa nebigee ayuu ka soo qaatay cisha markaad biyaha toos oga soo qaadato ayagoo nadiifaad helaysaa laakiin markay dhuumo fara badan soo maraan mararka gobol ka mid ayagoo carwe bay ku imaanayaan marka cilmi aan laysku khilaafin oo nadiif ah ayuu afka nebiga ka qaatay sal اlahu calayh wasalam macnaha ishii wa akhada wuxuu ka qaatay uu ka bartay almacrifata macrifada garashada iyo aqoonta diineed iyo cilmiga min maciinihaa isheedii alasiili asalka ahayd macnaa nebiguu ka qaatay waay fa kaana wuxuu mucaad ahaa khayra tilmiidin ardaykan u fiicanoo likhayri mucallimin mucallimkan u khayr badan helay arday fiican oo macallin fiican helay ardaygu mar allaala markuu himi fiican u leeyahay inuu waxbarto macallin munaasab u ah waxbarashadiisun ka caajisaninna uu helo asagana niyad fiican uu u sii haayo waa xilliga iyo wakhtiga wuu ka faa'iidaysi badan yahay ardayga xilliyada kale haddii ardayguusan niyad haynin laakiin macallinkuu u soo jeedo faa'iide ma laha hadduu ardaygu jecla inuu wax barto macallinkunuusan niyad u haynin ayadana waxbarasho fiican ma laha laakiin waa in la helaa tilmiid u diyaar ah inuu waxbarto iyo mucallim u diyaara ardayga diyaarka inuu markaa waxbaro labadaa mar allaala markay kulmaan oo ay isla yimaadaan oo ay isku soo dhacaan yaa khayr iyo wanaag markaa la gaaraa fa kaana mucaad khayra tilmiidin tilmiid iyo arday kan u fiicane u khayr badan buu noqday amuu ahaa oo likhayri mucallim mucallimkan u khayr badan u sugnaaday wa xasbu waxaa ku filan mucaadin mucaad shahaadatan shahaado shahaado waxaa ugu filan waxaa kaafinaysa shahaado an yaquula inuu yidhi canhu xaggiisa arasuulu rasuulku salawaat ullaahi calayhi aclamu ummatii ummaddayda waxaa ugu ogaal badan bilxalaali iyo waalxaraami mucaad ibnu jabal waa shahaadihii nebiga siiyey sal alla alayh wasalam shahaado dhab ah waaye qish iyo waxyaabo kale intuu ku barmoosay shahaado lama siinin laakiin si cilmiga uu ahaa intuu u bartay yuu rasuulku shahaado siiyey sala allahu calayh wasalam waayo shahaadooyinka maanta la qaato meelahan bay ka ikhtiraacdaan dadko rasuulka inkastuu xaansho wax loogu xarxariiqaynin haddana si sugan oo dhabnimo ah oo xaqiiqo ah yuu shahaado u siinaya saxaabadiisa sidaa darteed waa tii abaa hurayre uu ku yidhi waan ogaa xadiiskan inuusan isu'aalaynin axad adig kaa horeeya markaan arkay xirsiga iyo ku dadaalka xadiisaad ku dadaalayso waa shahaado shahaadooyinka maanta waa la qoraayo gacan baa lagu qoraa xaasha la siiyaa qofka waa suuragal xataa sidii loogu talagalay inuu wixii u soo baranin laakiin waxaa la ictimaadaa maanta awraaq qofka cilmigiisii waxyaabihiisa waxaa laga qadariyaa oo laga qadarin og yahay xaanshida markaa la bixiyo iyo shahaadada noocaas ah si kastaba ha ahaadee hadduu shahaado wato waa suuragal inuu wax helo si kasta waxaa u yaqaanay hadduusan warqadaha wadanin waxba markaa maaha waa caalamkaanu ku jirno sidaa darteed ninkaasi waxaa ugu filan shahaadadaa nebiga siiyey sala allahu calayh wasalam wa casbuhu waxaa ugu filan haddana fadlan fadli calaa ummati muxammadin nebi muxamed ummaddiisa korkeeda annahu kaana inuu ahaa axada nafar axad anafari asittati lixdii qof mid ka mid ah alladiina kuwaasoo jamacuu kulmiyey alqur'aana qur'aanka calaa cahdi rasuuli illaah rasuulka wakhtigiisa salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh abubakar baanu soo tilmaanay in qur'aanka la jamciyo cumaan wakhtigiisa masxaf laga dhigay laakiin xilliga nebiga waxba lama jamcinine waxaa suuragala inuu ula jeeda dadkii qur'aanka dusha ka qabtay inuu ka mid yahay jamacu qur'aana qur'aanka jamciyey calaa cahdi rasuuli اllaah salawaat اllahi wasalaamuhu calayh weliba sidaa darteed kaana asxaabu rasuuli rasuulka asxaabtiisu waxay ahaayeen idaa taxadaثuu markay sheekaysanayaan amay xadiidaysanayaan wa fiihim dhexdoodana mucaad ibnu jabal uu ku jiro nadaru ile way eegi jireen haddii wax la aqrinaayo haddii la sheekaysanaayo haddii cilmi layska dhaadhicinayo hadduuba mucaad ku jiro asagaa laga dhowri jiray nadaruu ilayhi way fiirin jireen haybatan lahu haybad asaga u sugnaatay darteed iyo wa tacdiiman licilmihi weyniin lagu tacdiiminayo cilmigiisa waqad wadaca waa uu dhigay alrasuulu اlkariimu rasuulkii sharafta lahaa iyo wasaaxibaahu labadiisii saaxiib wasaaxibaa haddii la dhaho inta badan waa abubakar iyo cumar amaa inta kale asxaab baa la isticmaalayaa labadiisa saaxiib haddii la dhaho waa abubakar iyo cumar radia allahu canhu min bacdihi nebiga gadaashiisa haadihi طaaqa awooddaas ayada ah alcilmiyata awooddaa cilmiyada ah ee cilmiga badan alfariidata ee kelida ahee ayadoo kale aan la arkin fii khidmati اlislaami wاlmuslimiin muslimiinta iyo islaamka u adeegooda ayaa laga dhigay awooddaa xoogga badan awooddaasi waa awoodda mucaad ku jirta fahaadaa midkani huwa fahaadaa huwa midkani annabiyu waa nebigii calayhi الsalaaةu wasalaam yaraa wuxuu arkay jumuuca qurayshin qoraysh jumuucdoodii oo tadkhulu soo gelhaya fii diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo kooxa kooxa ah bacda fatxi maka fatxu maka kadib fatxu maka kabacdi jumuucdii iyo wadajirkii iyo bulshadii quraysheed oo diinka ilaahay koox koox u soo gelaysuu arkay wayashcuru wuxuu dareemay rasuulka bixaajati almuslimiin muslimiinta baahida ay u qabaan muslimiintii aljudadi ee cusbaa ilaa mucallim inay helaan mucallim kabiirin oo weyn yucallimuhum alislaama islaam ka bara yufaqihuhum fahamsiiya bisharaaicihi islaamka sharaa'icdiisa fahamka waxyaabaha ku jira iyoiyo axkaamta ku jirta diinta islaamka ah macallin weyn oo macallinnimadiisu ay tahay mid imtiqaana sarraysa inay u baahan yihiin muslimiintan judadka ah ee cusub nin diinka baraa ayaa markaa uu fahmay ama uu dareemay rasuulku inay u baahan yihiin fayachad wuxuu ku soo dhaafay ama suu kula soo ballamay bikhilaafatihi calaa maka khilaafadiisa iyo in asaga maamulkiisa looga ahaada maka dusheeda licataab bin usayd saxaabiga lagu magacaabo licataab ibnu usayd ayuu maka ula ballamay say uu meesha uu u joogo uu rasuulku khaliif uga noqdo wayastabaqii wuxuu kaloo ku soo reebay uu ku baaqi yeelay macahu micigiisa mucaad ibnu jabalin mucaad ibnu jabal liyucallima annaasa suu dadka u bara mucaad alqur'aana qur'aanka wayufaqihahum una fahamsiiyo fii diin illaahi ilaahay diinkiisa diinka allana inuu bal soo fahamsiiyo qur'aankana uu soo baro saa darteed ayuu mucaadna u soo reebay ninkaa cataab bin usayd ahaa ee khaliif iyo maamul uga ahaa maka rasuulka sal allau calah wasalam walamaa goortii jaa'ad ay timid rusul rusul muluki lyamani boqoradii yaman ergadoodii ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa markay u yimaadeen salawaatu ullaahi calayhi tuclin ayagoo daaha ka qaadayo iclaaminayo muujisanayo islaamaha islaamkeedii wa islaama man waraa'aha dadka ka dambay islaamkooda oo watas'aluhu ay su'aasheen rasuulka an yabcaa inuu diro macahaa rusushaa micigeeda man yucallimu mid soo bara annaasa dadka diinahum diinkooda intadaba wuxuu u magacaabay wuxuu u doortay uu u xushay lihaadihi اlmuhimmati shaqada nafaran koox oo min adducaati ducaaddii ka mid ah ducaaddii ayuu u doortay koox ka mida alhudaati ee la hanuuniyey ama waa hanuuninaysay min asxaabihi oo asxaabtiisii ka mid ah koox ducaad ah ayaa jirtoo muhiimaddaa iyo shaqadaa qaban jirtay in mar allaala marka loo baahda bannaanka in loo baxo dacwo la gaarsiiyo ummaddaa dacwo laga soo guto kooxdii buu u doortay rasuulka sal allau calah wasalam koox nafar ah oo min adducaati ducaadda ka mid ah ducaad gooxa ka mida ayuu rasuulku u doortay sala اllahu calayhi wasalam kuwaasoo min adducaadi alhudaati ee hanuunsanaa ayagana way hanuunsanaayeen dadkana way hanuuniyaanoo waa ducaad hudaad ah waata loo baahan yahay ducaad huduun hanuunsan ayaga oo ilaahay subxaana wa tacaala kayrka iyo wanaagga ay dacwada ku gaarsiinayaan ayagana raaco ku hanuunsan وmaن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين sidee ilaahay tilmaamayaa ka oraah fiican oo ka hadal fiican miman dacaa ilى الlah qof ilaahay diinkiisa dadka ugu wacay وacamila صاalixan asagana camal fiican qabtay ka saddexaadna wa qaala inanii min almuslimiin muslimiintan ka mid ahay waa icsaasaya waa faanayaa wuxuu ku faantamayaa inuu muslim yahay yaa ka fiican buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala yaa ka oraah wanaagsan qof ilaahay diinkiisa kow dadka ugu wacay ta labaad markuu dadka u wacay ma seexanine camal fiican qabtay ta saddexaadna islaam baan ahay yidhi saa darteed baa hudaad waa ducaad oo hudaad ah oo toosanoo hanuunsanoo khayrka iyo wanaagga iyo waxyaabaha ilaahay amray markaa ku socda ducaad xaaladoodu sidaa ay tahay wax hanuuniya alhudaati wax hanuuniya markay ayagu hanuunsan yihiin bay dadka hanuunin karaan mar allaala markay toosan yihiin yay dadka markaa toosin karaan haddaan hanuunsanaan lahayn lahadaynaakum waatay qiyaamaha dhahayaan haddaan ahaan lahayn kuwa hanuunsan la hadaynaakum waan idin hanuunin lahayn sawaaun calaynaa ajazicnaa am sabarnaa maa lanaa min maxiis hana qabsanina anaga habaadi ku jirnayba maxaad noo qabsanaysaan ood noo eedaysaan maanta waa dadkii dadka dhumiyey marka la qabsadee kuwii la dhumiyey qabsadaa haddaan ahaan lahayn kuwa hanuunsan idinkuna waan idin hanuunin lahayn marka ducaadii alhudaati ee wax hanuunisa ee min asxaabihi nebiga asxaabtiisii ka mid ah wa ammara calayhi wuxuu madax uga dhigay mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu mucaad ibnu jabal ayuu madax uga dhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waqad kharaja annebiyu nebiga waa soo baxay rasuulkii alkariim ee sharafta lahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi naxariista iyo nabadgelyada ilaahay korkiisa ha ahaatee waqad kharaja annabiyu nebigii alkariimu sharafta lahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh yuwaddicu asagoo sii sagootinaya bacfata alhudaa bacadii hanuunka iyo wannuuri iyo nuurkii haadihii taa ahaa bacadii iyo kooxdii la diray ee hanuunka iyo nuurka lala diree mucaad iyo dadkii la socday ah ayuu sagootinayey wadafiqa wuxuu guda galay rasuulku yamshi inuu soconayo taxta raaxilati mucaad mucaad daabada uu saaran yahay iyo raaxiladiisa hoosteeda yuu rasuulku socdaa wa mucaadun raakibun mucaadna gaadiidkii buu saaran yahay mucaad waa raakib wuxuu saaran yahay faraskiisii ama gaadiidkiisii nebigana raaxilada inta badan raaxilada geelkaa lagu tilmaamaaye ayuu saarnaa mucaad rasuulkana wuxuu socdaa taxta raaxilati mucaad raaxiladii iyo daabdadii iyo gaadiidkii mucaad wa aaala arasuulu rasuulku wuxuu ku dheeraaday wa aaara waa ku dheeraaday alrasuulu اlkariimu rasuulka kariimkee sharafta leh wuxuu ku dheeraaday salى اllahu calayhi wasalam mashyahu socodkiisa macahu mucaad uu la soconaayo socodka mucaad uu la soconayo xataa intii laka annahu aad u moodo kaana inuu ahaa yuriidu mid doonahaya nebiga an yatamala'a an yatamalla inuu ka buuxsado min mucaadin mucaad muxuu ka buuxsanayaa wuxuu ka buuxsanayaa indhihiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam ama wuxuu ka buuxsanayaa ajishiisa sala allahu calayh wasalam nebiga waxaad mooddaa maalintaa aad buu ugu dheeraaday wuxuu ku dheeraaday la socodka mucaad waxaad u mooddaa inuu rasuulku doonahay an yatamannaa inuu buuxsado min mucaadin mucaad inuu ka buuxsado indhihiisa aragtidiisa iyo mataqaanaa noloshiisa xataa uma intaa kadib awsaahu waa u dardaarmay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa mucaad mucaadow innaka adiga casaa waxaa la arkaa anlaa talqaanii inaadan ila kulmin bacda caamii sanadkaygan ee kan ah haadaa ee midkaana kadib ayuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam mucaadow inaadani arkin baa suuragal ah walacallaka waxaa la arkaa an tamura inaad soo marto bimasjidii wa qabrii masaajidkayga iyo qabrigayga inaad soo martaa suuragala buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam inaadani arkin uma awsaah waa dardaarmay rasuulka wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa mucaad mucaadow innaka casa waxaa dhici kartoo laga dhici karto suuragal ah allaa talqaani inaadan ila kulmin bacda caami haada sanadkaygan ee kan ah kadib walacallaka waxaa suuragal ahoo la arkaa an tamura inaad soo marto bimasjidi masaajidkayga iyo wa qabrii qabrigayga buudhaay markaa soo noqoto sala allahu calayh wasalam fabakaa waa ooyey mucaad jazacan murug iyo argagax buu la ooyey lifiraaqi nabiyihi faaruqitaanka nebigiisii wa xabiibihi xabiibkii uu jeclaa muxamadin salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaato wa bakaa macahu mucaad waxaa la ooyey almuslimuuna muslimiinta dhammaantood nebiga dhimashadiisa waa musiibatan u weyn ee muslimiinta soo marta walaalayaal inaadani arkin baa suuragal ah ma sahlana xabiibkii uu jeclaa buu la dardaarmaya sidaa darteed soo noqodkaaga meeshii gurigayga aad ka soo mari jirtay inaad qabrigayga soo martaa suuragala buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam fa bakaa waa ooyey mucaad jazacan argagax cabsi iyo naxdin lifiraaqi nebiyihi nebigiisa faaruqitaankiisii wa xabiibihi muxammadin salawaatu ullaahi calayh wa bakaa macahu lmuslimuun muslimiintii baa la oysay mucaad oohintiisa wasadaqad way dhabowday run bay noqotay wasadaqad way run noqotay nubu'atu rasuuli nebiga saadaashiisa nebigii alkariimi sharafta lahaa saadaashii nebiga uu saadaaliyey baa dhabowday famaktaxalad muusan kuulanin caynaa mucaadin mucaad labadiisa indhood radia allaahu canhu kuma aysan kuulanin biru'yati الnebiyi nebiga aragtidiisa calayhi الsalaatu wasalaam bacda tilka saaca maalintaa taa ah iyo saacadda ayadaa kadib wixii ka dambeeyey nebi moxamed ma uusan arkin faqad faaraqa alrasuulu rasuulku waa faaruqay alkariimun ee sharafta badnaa alxayaata noloshii baa faaruqoo ka baxday qabla an yacuuda mucaad mucaad intuusan ka soo noqonin min alyamani yaman intuusan ka soo noqon intuusan mucaad yaman ka soo noqonin oo shaqadii loo diray uusan ka soo laabanin ayuu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam walaa rayba shaki kuma jira fii anna mucaadan bakaa inuu ooyey lamaa caada markuu u soo laabtay ilaa yatrib madiina oo fa alfaaha uu helay qad aqfarat inay weysay oo ay ka faqiirowday min unsi xabiibihi xabiibkiisa weheshadiisii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markuu soo noqday mucaad aaway nebi moxamed nebi moxamed wuu dhintay qabrigiisii uu soo agmaray shaki kuma jira haddana inuu ooyey waayo mar allaala markuu yadrib ku soo laabtay ee uu la kulmay uu helay magaaladii madiino faqiirtowday ama weysay min unsi xabiibihi la weheshigiisii iyo unsigii iyo wehelkii xabiibkii uu jeclaa oo rasuulkii ilaahay ah sala allahu calayh wasalam walammaa goortii weliya ay ku soo wareegtay uu gacanta ku dhigay alkhilaafata khilaafadii maamulkii cumar ibn اkhaaab radia allahu canhu arsala mucaadan mucaad baa wuxuu u diray ilaa bani kilaabin reer bani kilaab reer bani kilaab ayuu u diray liyuqsim liyuqsima suu ugu soo qaybiyo fiihim dhexdooda inuu usoo qaybiyo acdiyaatihim wixii la siinaya ayaga mushaaharadoodii oo kale caddiyaadkoodii bal inuu u soo qaybiyo reer bani kilaab wayuwasica inuu wasaco una qaybiyo calaa fuqaraa'ihim fuqaradii reer bani kilaabna sadaqaati akhniyaa'ihim taajiradooda sadaqooyinkooda inuu u qaybiyo taasuu markaa u diray faqaama waa u istaagay bimaa cuhida wixii lagula ballamay ilayhi xaggiisa oo min amrin amarkii ahaa waa u kacay oo sidii loogu talagalay ayuu usoo qabtay waay macnaha faqaam waa u istaagay hawshii bimaa cuhida ilayhi sidii lagula ballamay min amrihi arrintiisii wacaada wuu soo laabtay shaqadii buu ka soo laabtay ilaa zawjihi xaaskiisii buu usoo laabtay markuu shaqadii ka soo laabtay gurigiisii buu yimid xaaskiisii ayuu u soo laabtayoo muxuu wataa marka bixilsihi xilsigiisii alladii kharaja bihi uu ku baxay yalufuhu calaa raqabatihi asoo qoortay u saaran tahay bixilsihi waa rarada dee geela ama fardaha marka la rarayo eeriyaa kor laga saaraa midba midda ka hoosaysa way ka sii jilcan tahay marka middii noocaasina waa bixilsihi waa dhabarka waxa laga saaro siraajka iyo kooraha iyo mataqaanaa waxyaabaha heryada ah iyo oo dhabarka daabada la saaro kiibuu wataa ilinkaasuu qaatay inuu ku seexdee kii yuu la soo laabtay alladii kharaja bihi uu ku baxay yalufuhu calaa raqabatihi ayadooy qoorta ugu duuban tahay ama qoorta uu soo saartay faqaalat lahu imra'atu naagtiisii baa waxay ku tiri ayna maa ji'ta bihi aaw wixii aad la timid aaw wixii aad keentay bay tiri mimaa ya'tii bihi waxa ay la yimaadaan alwulaatu madaxda oo min hadiyatin hadiye ah liahlihim xaasiskooda ay u keenaan waayo qof kastoo madaxa marka wafdi lagu daro meel la diro waddamaduu taga dahab iyo wixii yala ugu soo qaadeen naagtiisoo soo ma aha aawcad ii keenta bay tiri keligaa baad socotaa juunigii wax korka laga saara garabka kuu fuula aawxaad ii keentay faqaalat lahu imra'atu naagtiisii waxay ku tiri tihi aynamaa ji'ta bihi aawxaad la timi oo mimaa kii ah ya'tii bihi ay la yimaadaan alwulaatu ragga madaxda ah oo min hadiyatin hadiyo liahlihim heladooda ay u keenaan dahab iyo jijimo iyo waxbay filaysa loo soo bixiye maro xariir iyo dirac kaneefiy wax noocaasoo kale ah faqaala laqad kaana wuxuu yidhi qaala faqaala wuxuu ku yidhi laqad kaana micii micigayga waxaa ahaa raqiibun ilaaliye waardiyaa laygu daray buu yidhi waardiyahaasoo yaqidu feejigan aad u baraarugsan yuxsii calaya xisaabahay dushayda ilaalinayayo koobahay wax walba wixii la bixiyaba qalin buu ku qorhaayay faqaalad waxay tidhi qad kunta amiinan war amiin baad ahaan jirtay cinda rasuuli اllaahi rasuulka agtiisa wa abi bakar uma jaaءa cumar cumar baa yimidoo fabacaa macaka raqiiban mawaardiyuu kugu daray cumar oo yuxsii calayka ku kooboo ku ilaaliya wakhtigii nebigaa lagu aaminay wakhtigii abibakar oo dhan baad aamin ahayd cumar ma wuxuu keenay wakhtiguu yimid inuu kugu daro sidii nintuugoo kale macnaha raqiibi wax ku ilaaliya oo yuxsii calayk wa ashaacat waxay ku faafisay daalika arrintaa fii niswati cumara cumar xaasiskiisa mar kastee naag cumar qaba aragtaba naag kaalay bay leedahay macabay odaygaaga odaygaygu saa u yeelayaa way ku shaacday way ku faafisay arrintii fii niswati cumar cumar xaasiskiisii cumar xaasiskiisii bay ku faafisay washtakatu way ku sheegatay oo way u ashtakootay lahunna ayaga waxay kaga ashtakootay cumar lahunna xaasiskiisii fabalaqa daalika cumar cumar baa arrintii gaartay gurigii markii la tagaa naag walba qabsatay inti maxaa saa ku yeeshay maxaa waa ninkii amiinka ah saa u yeeshay maxaad waardiyaa ugu dartay wax noocaas oo kale ah fabalaqa daalika cumar cumar bay arrintii markaa gaartay mar allaala markay gaartay fadacaa wuxuu u yeehay cumar mucaada wa qaala wuxuu dhahay a ana bacadtu macaka raqiiban ma anaa waardiya kugu daray anmaa waardiyi ku dabadhigay buu yidhi aana ma anigaa bacadtu diray macaka adi micigaaga raqiiban waardiye oo yuxsii calayka ku dul taagan ku xafida oo ku kooba oo ku dul xisaaba dushaada ma anaa kugu diray faqaala laa yaa amiira almu'miniin maya buu dhahay mu'miniinta amiirkoodiio walaakinanii laakiinse lam ajid ma aanaan helin shay-an shay actabiru bihi aan uga cudur daarto ilaaha xaggeeda way igu dhegneed buu yidhi naagta waa keenba ileen wax kale iyo meel kaloon ku baxsado ayaan waaye buu yidhi waxaan waayey walaakinii laakiinse anigu lam ajid ma aanan helin shay-an actabiru bihi shaygaasoo aan ugu cudurdaarton cudurdaar ka dhigto ilayha xaggeeda ilaa daalika arrintaa ma cid aad iracsiisayna ma jiro waardieligu maana darin waxaa suuragal ah markuu saa lahaa inuu waardiyaha ula jeeday allah jala wacaza subxaana wa tacaala inuu ilaahay ula jeeda waayo ilaahay subxaana wa tacaala oo kaana ilaahay korkiina wuxuu ahaaday raqiiban mid raqiib ah mid ilaaliya subxaana wa marka cumarow waxaad igu dartay ma jirin buu yidhi waardiyana imaadan raacsiinin laakiin gabadhii way igu dhegan tahay waxna ma wado marka waxaan kaloon ku cudur daartoon intaa ahayn ayaan waayey fadaxika cumaru cumar waa qoslay ridwaan ullaahi raadi ahaashada alla korkiisa ha ahaatee wa acطaahu shay-an shay buu siiyey intaan qaada buu yidhi oo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ardihaa kusasab bihi intaan ku raaligeli intaan orad ugey buu yidhi gabar cajiib badan waaye wa fii ayaami faaruuq maalmihii faaruuq arsala ilayhi wuxuu u diray xaggiisa waxaa u soo diray waalihi waaligiisii cala shaami shaam dushiisa waali uga ahaa yaziid bin mucaabiya waa yaziid bin abi sufyaan dheh yaquul asagoo odhanaya ayuu warqad u soo diray cumar yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo inna ahla shaami reer shaam qad kaharuu way bateen way bateen wamalaa waxay buuxiyeen almadaa'ina xaafadihii magaaladii aad baa loo soo camiray waabi-aad ayaa loo soo buuxiyey waxtaaju waxay u baahdeen ilaa man qof oo yucallimuhum اlqur'aana qur'aanka bara wa yufaqihuhum fahamsiiya bidiini diinka fahamsiiya faacinnii iigu soo kaalmay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow birijaalin rag yucallimuunahum bara diinka iyo qur'aanka warqad baa loo soo diray waxaa meesha madax u ahaa yaziid ibnu abi sufyaan waa mucaawiye walaalkii asagoo ka codsanaya cumar ibnukhadaab oo mu'miniinta amiirkoodii ah oo sheegaya reer shaam inay bateen xaafadii ay buuxiyeen ay u baahan yihiin qof qur'aan ka bara diinkana fahamsiiya iga soo gaarsii macnaha faacinnii yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii oo birijaalin yucallimuunahum raggaa bara diinkii qur'aanka fadaca cumar cumar wuxuu u yeedhay annafara alkhamsata nimankii shanta ahaa aladiina jamacuu jamciyey oo dusha ka qabtay alqur'aana fii zamani الnebiy nebiga wakhtigiisa calayhi الsalaaةu wasalaam wahum tirso shantooda waxay ahaayeen mucaad ibnu jabal wa cubaadaة ibnu saamit wa abu ayuub alansaariy wa ubaya ibnu kacab iyo wa abu darda waa shantaa shantaa nin nebiga oo joogay qur'aanka qabteen way jamciyeen wa qaala lahum wuxuu ku yidhi shantoodii inna ikhwaanakum walaalihiin oo min ahli shaam reer shaam ah qad istacaanuunii waxay iga kaalmo weyddiisteen inaan ku kaalmeeyo biman dad yucallimuhum alqur'aana qur'aanka bara wa yufaqihuhum fahamsiiya fi ddiini diinka ee faacinuunii iigu kaalmeeya raximakum ullah ilaahay ha idiin naxariistee shan baa tihiine bialaaثatin minkum saddex idinka idinka mid ah laba iska badaaye saddexun isiiya buu yidhi igu kaalmeeya fain axbabtum haddaad jeclaysataan xataa fain axbabtum haddaad jeclaysataan oo aad rabtaan waaye faqataricuu u qoryo tuurta saddexda qofoo shan baa tihiine qoryo tuuri bakhtaansi baa lagu soo baxo wailaa haddii kale intadabtu waan dooranayaa alaaan saddex oo minkum adinka idinka mid ah ama saddexan idinka xushu ama qoryo tuuri bakhtiyanasiib samaysta sayid heshiin alaaatun minkum faqaaluu waxay dhaheen walima nakhtari maxaan u qoryo tuuranaynaa sabab faabuu ayuub shayqun kabiirun waa oday weyn ha iska joogo wa ubay rajul mariid waa nin xanuunsan ha iska joogo yaa soo haray saddex wa baqiinaa naxnu alaaثa saddexdeenii baa soo harnay faqaala cumar wuxuu yidhi baxa waayahe ibda-uu ka bilaaba biximsa ximsa ka bilaaba magaalada ximse la dhaho waa kufayareeye ayada ka bilaaba kuwayfa faidaa radiitum haddii aad raalli ka noqotaan xaala ahliha ehelkeeda xaaladooda oo aad aragtaan inay qur'aankii qabteen oo ay qur'aanka baranayaan oo ay meel fiican ka gaareen xaaladooda aad ku qanacdaan fakhallafuu ku dhaafa axadukm midkiin fiihaa ximse ku dhaafa labaa soo artay walayakruj waaxidu mid ha aadoo minkum adinka idinka mid ah ilaa dimashaq dimashqa usii dhaadhaco walaakharu midka kalena ilaa filistiin filistiin ha aado kala bara diinka dadka ordaha saasuu markaa yidhi faqaama asxaabu rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisii ahalaaatu ee saddexdahaa waxay u kaceen bimaa amarahum bihi wixii uu faray alfaaruuqu faaruuq fii ximsa ximse dhexdeeda ximsay ka bilaabeen saddexdoodii meeshay isugu tageen waxay bilaabeen inay dadka diinka fahamsiiyaan mar allaala markay ku qanceen xaaladooda oo ay is yidhaahdeen raggan allay lehee dad baa ka soo baxay fara badan oo wax fahamsiin karaa uma tarakuu fiiha waxay uga tageenay u dhaafeen cubaadata bn saamid waa cubaadat bnu saamid wadahaba abu darda abu darda wuxuu aaday ilaa dimashq meesha dimashq ah wamadaa mucaad ibnu jabalna ilaa filistiin filistiin dhankeedu aaday waa laisqaybiyey dadkiibaa diinka la baraya dadkiibaa xaqii wanaaggii loo sheegayaa wa hunaaka meeshaa ayaa usiiba waxaa asibo ku dhacay mucaad bilwabaa cudurkii daacunka asagoo jooga filistiin ayaa waxaa asiibay wabaa wabaa inta badan daacunka loo isticmaalaayo cudurun baa ku dhacay falamaa xadarathu markay ku xaadirtay alwafaatu geeridii istaqbala wuxuu qaabilay uu u jeestay alqiblata qibladii qibladii ayuu markaa qaabilay uu u jeestay wajacala wuxuu gudagalay yuradidu inuu ku celcelinaya haada nashiid nashiidadan ayadaha nashiidadan buu ku celcelinaya marxaban bilmowti marxaba zaa'iran jaa'a bacda khiyaabin wa xabiibin wafada calaa shawqin wuu ku celceliyey marxaban bilmowti marxaba soo dhawow mowdkiyo marxaban buu yidhi marxaban soo dhowaan ayaa u sugnaatay ha soo dhowaado bilmowti maydka ha soo dhowaada marxaban ha soo dhowaado zaa'irun waa zaa'ir booqbooqde waa mid zaa'ir ahoo jaa'ahu yimid bacda khiyaabin maqnaasho kadib meequu naga maqnaa maqnaasho dheer kadib ayuu noo yimide ha soo dhowaado marxaban bilmowti marxaba soo dhowaan baa u sugnaatay ha soo dhowaada maydka marxaban zaa'irun waa zaa'ir iyo booqde iyo nin ziyaaro noogu yimid jaa'a waa yimid bacda khiyaabin maqnaasho kadib ayuu yimid wa xabiibin waa xabiib la jecel yahay wafada soo galay oo soo wafdiyey calaa shawqin asagoo la shooq loo qabo asagoo hilow loo qabo oo la rabo inuu yimaado waa xabiib yimid uma intaa kadib jacala wuxuu yeelay gudagalay yanduru inuu eegayo ila asamaa'i xagga kore ama cirka wa yaquul uu oranayo allaahumma ilaahayo waa mucaad innaka adiga kunta waxaad tahay taclamu mid og annii anigu lam akun inaanan ahayn uxibu dunyaa adduunka mid u jecel mid jecel iyo watuula albaqaa'i baqaheeda dheeraantadeeda baaqi noqoshadeeda adduunka inaan ku sii xiro dheeraanteeda inaanan u ahayn mid u jecel fiiha gudaheeda liqarsi lashjaari geeda abuurid iyo iyo wajaryis anhaari webiyaal socodsiintooda beero la samaysta iyo kanaalo loo soo jeexdo adduunka inuu ii dheeraado saa uma jeclayn walaakiin laakiinse waxaan u jeclaa lidama alhawaajiri xilliga kulaylka uu yahay haraadkiisa inaan soono waa soon soon aan soomo waktiga hawaajirada waa xilliga kulaylka uu jiro iyo wa makaabati saacaati saacaadka habeenkii saacaadka habeenkii la dirirkeeda inaan la dagaalamo makaabaad macnaha inaan la dhibaatoobo oo aan la dagaalamo saacaadka habeenkii waa salaad kicitaan inaan habeenkiina salaad u kaco xilliga hawaajirada eh kulaylka jirana inaan soomo labadaa baan adduunka u jeclaa xataa haddii aan jeclaada inay nolol ii dheeraato labada un bay ahayde inaan beerad samaysto inaan kanaalla jeexdo inaan lacag meel dhigto taa uma jeclan buu yidhi iyo wa musaaxamati alculamaa culimmada inaan cihiiriyo birukabi lowyada jilbaha inaan ku cihiiriyo markay tukanayaan aan dhexda ka galo markay qur'aan akhrinayeen aan agtooda fadhiisto markay diin dadka baraan aan cidhiiriyon ayo dhan aan ka dhex bixin saasaan jeclaa buu yidhi arrintaasaan u jeclaa xayaatadayda walaakiin laakiinse waxaan u jeclaa waad og tahay waa lidamci lhawaajiri hawaajirada iyo xilliga kulaylka haraadkiisa wa makaabadati saacaat mukaabadaadka iyo la dagaalanka iyo inaan la dirra saacaadka habeenko ayaga ay sii soo dhammaanayaan annaan cibaado ka horgeeyo iyo wa musaaxamati alculamaa'i culimmada ciriirinteeda birukabi rukabta aan ku cidhiiriyo cinda xalqi dikri xalqaadka dikriga meelaha ilaahay lagu xusayo iyo meelaha ilaahay diinkiisa lagu baranayo xalaqaad baa la yidhaahdaaye meeshaas inaan ba layga agweynin waxyaabaanu jeclaaday waa taa ilaa waxyaaba wakhtiyaaka looga faa'iidaystay ka mid tahay meel kasta oo dikri lagu haayo meel kasta oo cilmi lagu baranaayo lagama dhaqaaqo lagama fogaado ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig sayaaxa la dhaho ama sayaara socoto adduunku waxay u soo degaan inay raadiyaan meel ilaahay diinkiisa lagu hayo subxaana wa tacaala qola meel fadhiso ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala wax kalay raadinayaan ma laha idinka dhinacan ka baxa idinka dhinacan ka baxa waa laisraadinayaa adduunkay saa ugu socdaan hadday waayaan meel ilaahay lagu xuso ujeeddo kale ay lahaayeen male iska noqonayaan waa meel khasaarto lagu hoogay laakiin markii arkaan koox ilaahay masaajidkiisa fadhisa ilaahay xusaysa ilaahay weynaynaysa dikri hayaa ama xaq iyo diin iyo cilmi isbaraya halumuu halumuu ilaa xaajaatikum bay leeyihiin kuwii kale u wacayaan war kaalaya kaalaya dantii aad raadinayseen meeshan baa lagu hayaaya masaajidkan baa dad fadhiyaaya soo gala markaasay saa u soo buuxsamayaan laba qofood oo kasta dhexdooda waxaa fadhiya malaa'ig waad aragtay meelaha dikriga alla lagu hayo meelaha xaqa lagu baranayo meelaha wacdiga lagu sheegaayo xasilooni waxa qaylinaya ma laha wax dhawaaqaya ma laha waa dikri ilaah ilaa naزlat calayhim الsakiina waqaashiyathum الraxma sakiina alla ku soo dejiya subxaana wa tacaala suuqyada gal ard dukaamada tag meelaha qamriga lagu cabaayo admaxa muusika qalaayada qaylada buuqa dhalada jabtay waxa lagugu dhufara masaajada ilaahay xasilooni deganaan naxariis waay malag baa dhex fadhisa walaalayaa laba qofood oo kasta inta u dhaxaysa buu dhahay nebiga malag baa fadhiyaa kaaga sii daran dadka meesha fadhiya ilaa samaa'u dunyaa saasay isku saaran yihiin ilaa dadka meeshay ka kala tagaan wallaahi caab o dhan haddaan fadhino biximaan way nala joogayaan anagaa fadhin karin laakiin markay dadku sa u yaacaanay dareeraan ayaguna iska baxayaan ilaahay bay u tegayaan markaasuu su'aal weydiina asagoo uga cilmi badan subxaana wa tacaala uu le xaggay ka timideen addoommadaadoo meel kugu xusayaan ka nimid ilaahayo oo maxay rabeen jannay rabeen ma jannadeeday arkeen maya ilaahayo ka warrama hadday arki lahaayeen mayagaaba istaagi lahaa waxay dalbi lahaayeen inay helaan si deg deg ah weligood way ku dadaali lahaayeen maxay iga magangelayeen cadaabkaaga ma cadaabkaygii bay arkeen maya ilaahayow ka warama hadday arki lahaayeen ashadda firaar aad bay uga carari lahaayeen marka xalaqaadka dikriga waa meelaha ugu muhiimsan walaalayaal jaamacadaha xalaqaadka dikrigay ahaa jireen markii hore haddaa jaamacad kursi lagu fadhiista iyo dariis la qaatii la keenay meehee baydka alle ayaa lagu baran jiray oo jaamacaddu ahaan jirtay dadka cilmiga xalaqaadka laga barto waa cilmiga ugu qiimaha badan xaramka iyo masjidka madiine iyo meelaha lamidka ah waa jaamacadaha laga soo ikhraajin jiray saasay markaa ahaan jirtay xaalku saasuu markaa noqday cinda xalaqi dikri ayaan ku xidhiirin lahaa allahuma ilaahayo fataqabal nafsii nafsadeyda ka aqbal bikhayri maa tataqabalu bihi saad uga bikhayrin khayrkii maa tataqabalu bihi aad uga aqbasho nafsan mumina naf muminad ah sida naf mu'minada khayrkaad uga aqbasho rabbow anigana salaadaa iyo xelqaadkaa dikriga iiga aqbal uma kabacdi faadad waxaa baxday oo tagtay ruuxuhu ruuxdiisii aaahira aahirada ahayd baciidan ka fog can اlahli ehel iyo alcashiira aba ehelkiisii madiina agu ku dhimanaa filistiin sidaa darteed ehel iyo cashiira buu ka fog yahay muxuu u baxay daaciya ilى اllah waa daaci shaqou ilaahay u hayaa subxaana wa tacaala iyo muhaajiran muhaajirnimo fii sabiilihi ilaahay jidkiisa inuu markaa ku hijroodo markaasuu ehelkiisii ka fog yahay daaci waaye rabbi ayuu dadka diinkii rabbi buu dadka barayaa waana muhaajir oo wuxuu u hijroonayaa sidii ilaa subxaana wa tacaala ugu talagalay mucaad ibnu jabal waa saxaabigii ugu dembeeyey ee kitaabka suwar min xayaati saabi min xayaati saxaaba saxaabigaasaa markaa noogu dambeeyey ilaahay subxaana wa tacaala in badan baan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan baan ka baryaynaa wax allaala waxaan qaladnay ee aan gefnay oo aan sabaabta dhinac marnayna fa min nafsina wa shayطaan bay ka ahaatay ilaahina beri buu ka yahay subxaana wa tacaala waxaana ka baryaynaa inuu naga cafiyo wax allaala wixii aan asiibno sidii loogu talagalay aan ula nimidoon u sheegnaynaa ma aha cilmigeennii caqligeennii garaadkeenaa laakiin waa tawfiiq ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay baana waafajiyey asagaana ku mahadsan waxaana ka baryaynaa subxaana wa tacaala xasanaadkeedii tawaabteeda inuu ilaahayna siiyo in allaale intii ka qayb gashay iyo ardada meesha fadhisa oo dhanna ilah waxaan uga rajaynayaa in miisaankooda xasanaadka ugu siyaadiyo muraadkooda ilaahay u sahla subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga inuu ilaahay waafajiyo sharartii dhibaatooyinka jirtay inuu ilaahay ka badbaadiyo iyo muslimiinta dhammaantood sidoo kale dumarka kor naga maqlaaya ayagana in allaale intii ka soo qayb gashay intii kaleba ilah waxaan uga rajaynaynaa ayagana inuu muraadkooda u sahlo tallaabooyinkii ay soo qaadeenna miisaankooda xasanaadka ilaahay inuu ugu saqiro subxaana wa tacaala shari shayطaan inuu ilaahay ka xafido cafiifaad inuu ilaahay ka dhigo rabbi subxaana wa tacaala xismadoodii sharaftoodana inuu ilaahay u dhowro subxaana wa tacaala taana ilaahay ayaan ka rajaynaynaa saxaabada waad u jeedaan walaalayaal qaabka nolosha lagu jiray ciriiriga iyo dhibaatada iyo safka hore salaada lagu tukanayo istaagga baai laga dhacaayo safka horena lagu jiro sida diinkii qur'aanka dadka loo barayo daacadii ilaahayna lagu socdo qaaraa waxay cunaan haysanin saan soo marnay intaasoo dhan waxaa laga wadaa hal la barta raggaasay markaa u samaynayeen maxaa kaloo noos dambayn doona ma meeshaasaa lagu kala tegi doonaa mase kutubo kalaa la bilaabi doonaa mase nasashii fasaxaa la geli doonaa intaasoo dhan markii laysla arkay kutubo badan baa la soo gudbiyey bacdama kitaabkani uu yahay subar min xayaati الصaxaaba صaxaabada waxaa ku hoos nool oo ka hoos dhalanaya waa taabiciyiin baa la yidhi markaasaa waxaa aad yaa laysugu afgartay in kutubka lagu xigo haddii rabbi yidhaahda la bilaabi doono uu noqdo suwar min xayaati taabiciyiin haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala meeqaanu fasax qaadanaynaa bilna waa la sheegay laba usbuucna waa la dhahay hal usbuuci laba usbuuc baa laysku haayay markii iigu dambaysay laakiin laba usbuuc baan aad iyo aad u doorbidi lahaa walow ardadii qayr kamida ah ay diideenay dheen habeen dambaba kitaabka kale ha la bilaabo laakiin waxaan fasax idin siinayaa hal usbuuc haddii rabbi idma subxaana wa tacaala jimcaha markuu bilowdo hadda ilaa usbuuca ka dhammaada waa fasax bal in badan baa soo dhibtooteenoo tallaabo badan soo qaadeena si fiican isaga nasta usbuuca ku xiga haddii rabbi idma subxaana wa tacaala iyo kitaabka suwar min xayaati الtaabiciyiin haddii rabbi idmo subxaana watacaala iyo wakhtiyadeenii caadiga ah walow laga yaabo inay wax isbedelaan haddana idla iska bedelayaan waxaanu ku wadaynaa sideenii caadiga ahaa dhammaan ilah waxaa idinkaga rajaynayaa khayr iyo wanaag sida ilaahay janno noogu kulmiyey masaajidkana rabbi ha noogu kulmiya jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha lamidka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida loogu duceeya waa in anaga ugu duceeya sidii yusuf baa loo duceey bu yiri ilaahi sheekhana u duceena ilaahi inuu ilaahi kaa warmariyo jazakum allahu khayr sheekh saasan kulanay